للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد إن شاء الله تبارك وتعالى ما أنت إن شاء الله وحمد الله بدونا والصبتية بشي كي تبناد lix iyo tobankeedii kun afar boqol soddon iyo lix taariikhda hijriga ah kitaabka loo yaqaano magiciisa muwada lilimaami maalik raximah allahu tacaala balse intaynaa kitaabka gelin haddii ilaahay yidhaa waxaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala inaan warkaas waxaa weeyaan kitaabka sheekha qoray imaamka qoray kitaabka tarjamadiisa inaynu insha allahu tacaala wax ka mid aynu ka hadalno insha allah awalan sheekha haddii aynu ismigiisa aynu tacriifino ama iyo kunyadiisa kunyadiisa waxaa la yidhaha abu cabdullaahi magiciisana waa malik ibnu anas ibnu malik binu abi caamir binu camar binu alxaarith binu kaymaan waxaa marka nasabkiisaasu noqonaya abu cabdillaah malik binu anas binu malik binu caamir binu camar binu lxaarif binu haymaan nasabkiisu waa sidaas weeyaan ama haddii la yidhaaho abtirkiisa imaamka raximah llahu tacaala hooyadii waxaa la yidhaha magaceeda caaliya بنت الشريك بن عبد الرحمن الأسدية culimada qeybo ka mid ah waxay yidhaaheen waxaa la odhan jiray hooyadii dulayixa la odhan jiray dulayixa cubaydullaahi binu macmar baana dulayxadaa xoreeyey baa la yidhaaha hooyadiina saasay noqonaysaa aabihiina dee waxaa weya waa anas oo anaskii markaa saxaabigaan ahayn awowgiina waa maalik weeyaan qabiilka loo nisbeeyey waa alasbaxi almadani waana reer madiinaad buu ahaa wuxuuna la magac baxay oo la qabu ahaa ama naanaysuu ahaa imaamu daarulhijra ayuu la magac baxay daarulhijrana dee waa madiino weeyaan halkaasuu imaamkani ku caanbaxay asalkiisu haddaba imaamkan waxaa la isku khilaafay xilliga u dhashay qodobka labaad aynu tilmaamayna waxaa weeya imaamku xilligu dhashay imaamku xilliguu dhashay waa mukhtalafun cinda ahli naqli culimmadu way isku khilaafsan yihiin alimaamu lyaafici dabaqaat lfuqahaa fuqahaa kitaabka loo yaqaano wuxuu leeyahay sagaashan iyo afartii markay ahayd hijradu buu dhashay sida ibnu khalkaan iyo keyrkii ay sheegeen iyaguna waxa weeyaan sagaashan iyo shan buu dhashay culimada qeybo ka mid a ah sagaashankii buu dhashay bay yidhaaheen laakiin calal qowlan raajixi sagaashan iyo saddexdii buu dhashay saas waa xoog badan imaamu samcaanna uu ku sheegay kitaabkiisa al-ansaab loo yaqaano waxay culimmadu isku khilaafeen marka uurka hooyadii inteen leeg ku jiray ma sidii qaalibka ahayd mise way ka yarayd mise way ka badnayd waxay culimmada taariikhdu ay u badan yihiin wuxuu markaas waxa weeyaan imaamkaasi oo allaahuma mustacaan uurka hooyadii uu ku jiray saddex sano ah. ثلاثة سنوات باورك lagu hayay sida ibn naafic iyo waaqidi iyo macan iyo maxamed bin dhaxaak iyo rag badan iyo ay yiraahdeen culimada qaybkooda waxay dhahaan may laba sano ahayd marka khilaafku waxa weeyaan saddex sano iyo laba sano laakiin laba sano wax khayr ku jira ha laba sano uurka lagu waday iyo saddex sano lagu waday imaamku raximahullahu tacaala xilliga uu dhintay alimaam suyuud iyo zarqani waxay sheegeen imaam maalik raximah llahu tacala inuu maalin axada xanuunsaday maalin axada markuu xanuunsaday labi iyo labaatan maalmood buu xanuunkii hayay imaamu maalik raximah llahu tacaala wuxuuna dhintay maalin axada maalin axaduu xanuunsaday maalin axadana uu dhintay iyadoo bisha waxa weeyaan allahuma mustacaan rabiicu lwal bisha rabiicu lwal bisha rabiicu alawal markii waxaa weeyaan tobankeedii ama afar iyo tobankeedii markaa markaas bisha rabiicu alawal afar iyo tobankeedii imaamu maalik raximahu llahu tacaala sanadda uu dhintay waxay ahayd boqol toddobaatan iyo sagaal bisha rabiicu alawal afar iyo tobankeedii ama tobankeedii siday culimada qaybo ka mid yidhaaheen alimaamu saxnuun isaguna wuxuu leeyahay oo ka wariyey imaamu maalik muwaaa ka wariyey cabdillahi bn naafic isagoo ka warramaya maali imaamu maalik wuxuu dhintay eh, waxaa weeyaan siddeetan iyo toddoba sano isaga u jira cimrigiisu culimada qaybo ka midna sagaashan kuu gaadhay bay yidhaaheen aduu isku soo duuduub imaamku raximahullahu tacaala sida xilligaas dhintay boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii dhintay raximahullahu tacaala xilliguu dhashayna de waan soo marnay oo sagaashan iyo ah, saddexdii marka toddoba sano iyo toddobaatan iyo sagaal isku gee sagaal iyo sagaal eh, toddobi iyo sagaal waa imis lix iyo toban lix iyo toban toddobaatan ugee meelahaas weeyaan sideetan iyo lix imaamka raximahullahu tacaala tilmaantiisa iyo quruxdiisa haddii laga sheekeeyo imaamu maalik raximahullahu tacaala oo qodobka shanaad wuxuu ahaa mid dheer buu ahaa imaamu maalik raximahullahu tacaala kaana tawiilan imaamu maalik raximahullahu tacaala kadalika wuxuu ahaa mid jirhkiisu yar weyn yahay mid dhuuban maahayn nin wuxuu ahaa madaxiisu uu weyn yahay buu ahaa imaamu maalik inuu madaxa weyne cayba u naqanaa sooma waa qurux weeyaan imaamu maalik madaxiisu weynaa wuxuu lahaa imaamu maalik raxima allahu tacaala madaxiisuna wuu caddaa iyo garhkiisuba way caddayd weliba tana caddaan aada usii cadbu ayay ahay marka wuxuu ahaa dadka ugu quruxda badan buu ka mid ahaa imaamu maalik uguna cadcad buu ka mid ahaa uguna dhaadheer dadka waxaa weeyaan dhaeeda xadgudubana ahayn laakiin dadka dhaadheer baa lagu tirinayay aduu nin dhexdhexaad ah buu ahaa garkiisuna aad buu u weynaa imaam maalik raxima allahu tacaala laabtiisuna oo yar ballaadhnayd imaamka raximah allahu tacaala shaaruftiisa isagu wuxuu odhan jiray in gebi la gooyo shaarufaa ma banaano marka qayb yar intuu qaybta hore gooyo in yar buu dayn jiray oo yar madoobeyn jiray imaamku raximahullahu tacaala wuxuu lahaa timo dhaadheer oo labada dhinac saa kala dhaca aad u dhaadheer marka isagoo lamuna bixin laakiin abuur bay ahayd oo imaamu maalik raximahullahu tacaala dee dadka timaha dhaadheer wabu ahaa timihiisuna dee timo gundhura ma ahayne timo waxay ahayn dugul ah oon bis xaadan aan sii ahayn timo adagna aan ahayn imaamka raximahullahu tacaala libaaskiisa iyo dharkiisa markii laga sheekeeyo الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ حليه في كتاب كيساس إذا اعتم جعل منها تحت ذغله ويسدل طرفها بين كتفه markuu cumaamada xiranayo wuxuu samayn jiray sida ayuusu hagoogan jiray kadibna imaamku raximahullahu tacaala wuu sii dayn jiray dharafta kalena xaggaa labada garbood dhexdooda ayuu sii deyn jiray imaamku raximahullahu tacaala imaamka awlaadiisa marka laga sheekeeyo wuxuu dhalay laba wiil oo loo yaqaano yaxyaa iyo maxamed la kala yidhaaho yaxyaa iyo maxamed la kala yidhaaho buu dhalay gabadh la yidhaaho magaceedana faadima buu dhalay intaa waxa u dhashay markaas waxa weeyaan allahuma mustacaan gabadh faadima la yidhaaho Eh, ayaa markaas waxa weeye iyo labadaa wiil buu dhalay waxaana markaa gabadhaa guursaday nin markaas waxa weeyaan habrawadaag ay yihiin waxaa kaloo markaas waxa weeyaan culimada qeybo kamid ah ay yidhaaheen sida ibnu cabdilbar oo kale afar wiil buu dhalay yidhaaheen yaxyaa moxamed maxamed iyo eh, allahuma mustacaan yaxyaa iyo maxamed iyo xamaad iyo gabadh la odhan jiray umulbaniin afartaa qof u dhalay yidhaah awlaad badan ma lahay raxima allahu tacala imaamku culimmadu siday u ammaaneen imaamkan way fara badan tahay jiddan lamana soo koobi karo imaamku siday u ammaaneen dhowr qof haddaan ka soo qaadanno imaam ibnu farxuun in la yidhaaho wuxuu yidhi imaamu maalik waxaad moodaysa buu yidhi adduunka dushiisa ilaahay agtiisana boqor buu ka ahaa buu yidhi dadka agtoodana boqor buu ka ahaa albaabkiisa dadku markay isku yimaadiin wuu u idmi jiro oo amri jiray markaasaa asxaabtiisa iyo dadka isaga asxaabtiisa abaa horta soo iman jiray dadkaasi markay ka baxaan baadana caamada inay yimaadiin buu idmi jiray marka nin wuxuu ahaa u fadhiya un keliya diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nashriyo alimaamu darwif wuxuu leeyahay imaam maalik wuxuu ah markay dumarku u yimaadiin cafan markay dadku u yimaadiin waxaa xaggooda u bixi jirtay dadka jaariyadiisa markaasay ku odhan jirtay yaquulu lakum shaykhu turiiduuna alxadiida aw ilmasaa'il sheekhu wuxuu idin leeyahay ma masaa'il fadwaa iska doonaysiin mise xadiidka in laydinka warqamo hadday yidhaahay masaa'il baanu rqamnaa wuu u soo bixi jiray isagu markaasuu u fadwan jiray intuu soo baxo hadday yidhaaheen xadiid baanu rabnaana fariisuu odhan jiray markaasuu geli jiray meesha uu ku maydhanayo xamaamkiisuu geli jiray markaasuu soo maydhan jiray markaasuu cadar soo marsan jiray markaasuu dhar cuscusub iyo dhar qurux badan buu soo xidhan jiray markaasuu cumaamad soo qaadan jiray madaxiisana koofiyad buu soo saaran jiray intaa markuu isku soo daro buu soo fadhiisan jiray markaasaa wuxuu odhan jiray nuriidu an nucadima xadiida rasuuli lahi sal allahu alay wasalam waxaan rabnaa inaan weyneyno xadiidka nabiga calayhi asalaatu wassalaam ayib imaamu maalik culamada qeybo ka mida ah waxay yidhaaheen suuliga ma geli jirin ilaa saddexdii maalmoodba maalin buu geli jiray hal mar saddexdii maalmoodba hal mar bacduhum baa saa yidhi culamada qeybo ka mida ah raxmatullahi caleyh markaasaa wuxuu yidhi wallaahi laqad istaxyaytu min karati taradudi e, lilkhalaa e, min karati taradudi lilkhalaa waxaan qaxishooda noqnoqodkan badanaya suuliga lagu noqnoqonayo imaamka raximah llahu tacaala wuxuu aaminaan cunin oon cabin meel ay dadku ku arkayaan kuma cabi jirin kuma cuni jirin inagana laamidaa la wada fadhiyaa toban gambar isla haysta dhigta laamida <laughs> maanta o dhan halkaa sheeko iyo waxaan loo joogin maantoo dhan haddii la cabayo la iska kacayo ma waxa weeyaan dhibbay lahaan lahayd maantoo dhan waa la sheekayn ka daranta waxaa weeyaan lagu daysamaayo hal waqtiye labada gelinba waa la fadhiyaa eh, maalin baa waxaa dhacday qof baa waxa weeyaan koob cabo iigu soo celi buu yidhi markaan quuri oo sheekh mayna kugu filleen koob waa sidee maanta insha allah gelinka dambana soo noqonayno waan sii hormaranayaa labadii kooba <laughs> كاسائر الصلاه جمع تقديم ما قد جرني جمع تقديم شاهد ما تغرنا طيب marka imaam mali rahimahu ta'ala meesha dadku arkay foon unji kuna abi jireen wuxuu orange yahay bada iyo waxa muruada iyo sharafta wax yeelaysa orange markaas markii lagu yiraaho kayfa asbaxta maxaad ku barideen wuxuu jiray fi umrin yanqusu wa dhanbin wa dhunubin tazidu oran jiray umr naaqus iyo sii socdoon iyo dunuub sii siyaadaysa baanu ku waabardiisanay buu oran jiray imaam maalik raximah llahu tacaala imaamu maalik waxa weeyaan wuxuu yidhi sufyaan athawri baa wuxuu yidhi waa imaamun fi lxadiidi walaysa biimaamin fi sunna wlwsaaci imaamun fi sunna walaysa biimaamin fi lxadiid wuxuu yihi sufyaan athawri cafwan آه عبد الرحمن المهدي لو يقنع وحوري إمام الثوري وإمام في الحديث وليس إمام في السنة أوزاعنا وإمام في السنة, في السنة وليس إمام في الحديث ومالك رحمه الله تعالى إمام فيهما الله إمام بكيان إذا فرق لكن دحوا maxay qofku imaam fi alhadith imaam fi sunnah waxa laga wadaa imaam fi alhadith waa ninka xadiidka riwaayadiisa iyo rijaashiisa iyo cilmigiisa yaqaana laakiin dabiqiisu uuna badnayn laakiin haddii dabiqiisu badan yahay waa imaamka sunna wala xadiidka inuu kusii dheeraan labadaba haddii isku darsanna waa imaamu fiihima ibnu salaax baa waxaa la weydiiyey hadalka maxaa laga wadaa waa maxay imaamu fi lxadiid weeyaan imaamu fi sunnana ma maxaa laga wadaa wuxuu ihi assunnatu haa hunaa dida lbidca bidcaday ka soo ninka bidcada la dagaalama ee sunnadana dabaqaa imaaman fi sunna loo yaqaana waqad yakuunu insaanu caaliman bilxadiid walaa yakuunu caaliman bisunna buu yidhi iyo sunnada wax badan inuu kala saarin buu yidhi caalim xadiidka ku noqo laga wa ilaa akhriya intaa iyo in ka badan ma koobi karna hadda inaga dhacaya aada bay badan tahay imaamka mashaayikhdiisa waxaa weeyaan raximah llahu tacaala mashaayikhdiisa wax ka hadalno way badnaayeen alimaam zarqani wuxuu yidhi akhada can tisci mi'ati shaykhin fa agtara wuxuu ka qaatay uu ka bartay boqol nin iyo wax ka badan may cafan sagaal boqol oo sheekhiyo in ka badan aabihii buu imaamku ka bartay labadiisii adeer buu ka bartay gurigiisuba dee gurigi waxaa guri cilmi waha kusoo koray kolka horema imaam maalik isagoo imaam maalik raximahullahu tacaala buu talmiidnimada iyo ardaynimada bilaabay imaamkan raximahullahu tacaala shuyuukhdiisa marka saasay u fara badan yihiin imaamu maalik raximah ullahu tacaala talaamiidiisa iyagana way fara badan yihiin iyagana talaamidiisa imaamu dahabi raximahullahu tacala wuxuu lama koobi karo laakiin riwaayad aada u faro badan baa eh, ayaa ka baratay khadiil baqdaadina kitaab dhan buu ka qoray oo tilmaamaya ardaydii wax ka baratay imaam maalik raximahullahu tacala markaas imaam khadiil baqdaadi wuxuu keenay kun nin oo toddoba qof lah sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashan nin oo imaamu maalik wax ka akhrisatay ayuu madaxaas waxay soo ururiyey imaamkaasi raximahullahu tacala aada buu badnaay waxaa ciduu isagu wax ka rago waxaa kamid ah way farbanaayeen zuhdi iyo abulaswadi iyo abuyubi sakhtiyaani iyo rabiicatu bn cabdiraxmaan raa iyo yaxya bnu saciidi alansaari iyo muusa bnu cuqba iyo hishaam bnu curwa iyo ibnu jurayj iyo acmash iyo rag badanoo noocaasaa ah ka mid ahay maxamed bn cajlaan iyo naafic alqaari nin la yidhaahi iyo abunadar saalim nin la yidhaahi iyo maxamed bn abi di'bi nin la yidhaahi iyo rag noocaasa iyo maali ka bartay mualafaadkiisa iyo kutubtiisa way fara badan yihiin waxaa kamid a risaalo uu diray muarif eh, ninka loo eh, eh, ibnu muarif hasaam bin maxamed ibn muarif nin loo yaqaano oo uu ku yidhi waxa weeye risaalada uu kaga hadlayay laba imaam sharaxooda waxaa kamid a ah markaas waxa weye risaalo uu leyt u diray oo ijmaaca ahlmadiina reer madiina ka hadlaysa imaam maalik wuxuu qabaa ijmaaca reer madiina reer madiina hadda wax ku ijmaacaan waa xujuu qabaa daliil buu noqonaya qabaa waxaa kamid a ah markaas waxa weeyaan risaalo uu diray cabdullahi ibnu wahbi oo saaxiibkii ahaa ayaa kamid ah markaas waxa weeyaan Abdullah Wahbi de Imam Malik 20 sano la joogay 20 sano wada joogay saaxibi ahaa Abdullah Wahbi al-Qurashi al-Basri 20 sano uu ka qaadanayo la joogay dayib ee ima oo risaalo wuxuu diray markaa qadarka ka hadlaysa culimada qayb ka waxay lahayn risaaladaasi qadar qadariyada ay radinaysay qadarkana way ka hadlaysay labada qaybood ay ka koobnayd waxaa ka mid ah kitaabkiisa alaqdiga loo yaqaano kitaabuu ka qoray xidigaha iyo xisaabaadka iyo falaga baa ka mid a ah. kitaab almanaasik kitaab la yidhaha ka mid a ah. kitaab almujaalasaat can maalik lala qaatay iyo fataawaadkii uu ku soo ururiyey waxaa ka mid a ah kitaab la yidhaha markaas waxaa weeyaan axkaam alqur'aan kitaab la waxa kamid ah kitaabku ka qoray gariib alquraan quraanka alfadisa ala kitaab kamid ah waxa kamid ah mudawwinat alkubra kitaab leeyahay fiqiya waxa kamid ah tafsir alquraan alkarim kitaab leeyahay kitaab almasail kitaab leeyahay kamid ah wama ila dhalika min alkutubi kutubada farmaan mashaykh qoray rahimahullahu ta'ala way eh, bal waxa weyn leeyahay maxamed abu tayyib bin maxamed abu yusuf al-ma'ruf bin al-khallal khallal kaas wuxuu qoray kitaab afartan juz ah oo aqwaasha imaam maaliga kutubtiisii ah laakiin jusku hadda afartan ma aha mujallad iyo ma aha waa safxaad xaashi xaashiyaadka oo kooban weeye macnaha konton warqood iyo soddon warqood iyo jusaska intaas hadda laga wadaa ee waxaan ka iyo muwadaan hadda aan hayno baaba dee isaguna ka mid ah waxaan kusoo koobayaa waqtiga naga dhacay imaamu maalik kitaabkiisa muwadaa kutubta xadiidka darajuu taagan yahay jumhuur ahlicilmi waxay qabaan dabaqada ugu sarraysa weeyaan dabaqa markii sixaaxa la tirinayo waa dabaqada ugu sarraysa yidhaaheen waaye waxaa weye allahuma mustacaan bal oo kutubtan abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i isagaa ka horeeya isma dhowo kitaabka muwaa maxaa loogu magacaabay waa gogoshii dadka yidhaahaa sababtu u alifayna waxay ahayd khaliifkii khaliif ka mid ah dowladdii cabaasiyiinta baa amray arrintaas inuu qoro markaas kitaabkana raximahullahu tacala waxay dhahan culimadu toban kun buu qoray suu u tanqiixinayay ila marka kitaab qorta dibba lama soo saaro suu u tanqiixinayay uu u hufayey uu u saafiinayay uu u kala shaandhaynayay baa waxaa ka soo hadhay wax markaa laba kun baan gaareen suu u kala saamaya markaasaa wuxuu nin la odhan jiray markaas waxaa weya allahu mustacaan awsaaci ay saaxiib ahaayeen nabageisi u iga baxay ayaa ayaa wuxuu yidhi imaamu maalik baanu ayaanu ayaanu ku dul akrinay kitaabka muwadaa afartan maalmood markaasaa wuxuu yihi kitaabun alaftuhu fi arbaciina sana baad akhadtumuuhu fi arbaciina yowma madhigaya ninka magaciisa sheeg ها عمر بن عبد الواحد عمر بن عبد الواحد امام الزاعي صاحبه وحير كتابك افرتم الله خذ الاخرين كتاب افرتم افرتم سنه ku qoray افرتم سنه qoraalkiisa ay qaat baadinkuna maanta waxa weeyaan aad افرتم maalmo ku akhrisin bi ana ilaahay ku shugulay weeyaan macnaheedu marqad ee tasmiyadaas waxay ka tiib bilaaheen bimacnaa waxa weeyaan waa gogashii dadka oo dadkiiba waxaa lagu ilzaamiyey inay kitaabka marka wax ka qaataan oy kitaabkaa markaas waxaa weeye marjicuu noqdo ayadaha eh, markaas weya waxaan markaa iyadana markaa ruwaada ka warisay saddex nin baan idiin sheegayaa muwada waa nusakha saxiixa inagana soo gaaray waxa weeyaan yaxyaa binu yaxya alleyfi ninka loo yaqaano kow laba iyo ninka loo yaqaano maxamed xasan shaybani saaxiib abu xaniifa saddex iyo ninka loo yaqaan allahuma astacaan wacalayhi tuklaan waa ninkii kalena yaxyaa bnu yaxya allaythi iyo ninka loo yaqaano maxamed bnu xasan ashaybani iyo ninka loo yaqaano baan filayaa abubakr alabhari inuu yahay waan ku noqon doonaa ninkaas imaamu maalik raximah llahu tacaala muwadiisa dee rag badan baa ka war lakin raggaasi nusaha raggii qoray bay ahaayeen haddaba نسخ way fara badan yihiin يحيى بن يحيى الصمودي الليثي الأندلسي ayaa kamida ah tiisaas yaxyaasna 240 uu dhashay waxa kamida mid ah Cabdullah ibn Wahbigaasi uu 240 uu dhintay jeeda Cabdullah ibn Wahbigaasi mid uu leeyahay kamida ah, nusqooyinka marka laakiin iyo qaybaha laga hayaa muwada way badan yihiin ilaa waxay gaarayaan markaas waxa weeyaan 16 taqriiban 16 nusqo oo markaa laga qoray isaga qoraalkii fartiisii dib looga sii wadeejisay ayay noqonaysaa markaas waxaan intaa kusoo koobayaa mas'alo aada muhiim jiddan waa mas'aladaasi waxay tahay kitaabka muwadaa axaadiistiisu mise ka kooban tahay waa mas'alo khilaafiya waa laisku hayaa laakiin sida saxda ah marka laisku celceliyo waa kun toddoba boqol iyo wax weeyaan masalan haddaynu tirno inta mutasilka ah waa lix boqol lix boqol qabto iskugu kii geeyidii oo xadiid oo mutasila inta mursalkiina laba boqol iyo labiyo labaatan inta mawquufkana waa lix boqol iyo saddex-iyo toban aqwaalu taabiciin iyo saxaaba intuu kasoo qaatayna waxaan jeeda aqwaalu taabiciin oo keliya la mawquufka waa saxaabadeen waa saddex boqol waa laba boqol iyo soddon iyo shan lix boqol oo musnada laba boqol labaatan laba mursala lix boqol iyo saddex iyo toban oo mawquufa iyo laba boqol iyo soddon iyo shan oo inta aqwaasha taabiciinta isku geynta maxay noqonaysaa ii soo sheeg kun toddoba boqol iyo wuxuumii soo saar kala garo maayo ya ah. kun gebisaasa ah, kun lix boqol iyo toddobaatan waayo haddaba waxaan ku baraarujinayaa kitaabkeenna nuskhada hadda aynu akhriyayno waa riwaayadii yaxyaa bnu yaxyaa leyti halkan waxa ugu soo hodheeyay qaala wuxuu yidhi xadaanii yaxyaa bnu yaxyaa leyti qaaladaa ninka waayo waa cubaydulaahi nin la yidhaaho binu cumar weeyaan nin la oo yaxyahan wiilkiisa weeyaan waa cubaydullaahi binu yaxyaa الليثي وفقيه قرطبدي مرخب لسا سعو هذا قال وحي لعبي هلكاس كتاب كوغور ايوا محي وا كتاب وقوت الصلاه كتاب وقوت الصلاه تو صلاه يقري كدنا بابكي كتاب الصلاه صلاه وكتابيه مرخا قانونku wuxuu ahaa inuu tahaarada ka laakiin uu qalbiyo marka wuxuu ka bilaabay salaadii dahaarada u dambaysiinaya waa da'bigiisa weeye marka kitaabu salaati salaadu kitaabay baabu baabu wuquuti salaati salaad waqtiyaasheeda wuquud hadaba waa jamcu kasra waa fucuul weeyaan marka waxa weeyaan baabu wuquuti salaati ay awqaatu salaati weeyaan salaada waqtiyaasheeda qaala wuxuu yidhi xadaanii yaxyaa bnu yaxyaa alleysi baa ii can maalik bni anas buu iiga warramay waa maalik bnu anas waa sheekha kitaab kale can ibnu shihaab azuhri buu iiga warramay allahu mustacaan can anas bnu maalik buu iiga warramay can ibnu shihaab azuhri buu iiga warramay waa maxamed bin muslim weeyaan maxamed bin muslim bin cubaydillah bin cabdillaahi binu shihaab bin cabdillaahi bnu xaaris binu zuhrata binu kilaab azuhri baa la yidhaha waaye عبد العزيز أي آخر وحد اللي عمر بن عبد العزيز هو خليفك وينال قرنسين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن حكم مروان بن حكم بابيه بن مروان بن الحكم بن عبد العاص بن أمية أي ليلها بن عبد الشمسي القرشي الأموي أخروا دبدقى الصلاة الصلاة يوم مالك فدخل عليه وحو صوغل عروة بن الزبير باو صوغلي فدخل عليه وحو صوغل عروة بن الزبير العوام زبير العوام باو عروة بن خويلد الأستي المدني التابع الكبير وإياه عائشة هذا روى عروة فأخبره وحو خمي أن المغيرة بن شعبة نكي رنجلي مغيرة بن شعبة أخر الصلاة الصلاة دبدقى يوم مالك وهو والحال ويسون بالكوفة ماشا كوفة ويسجوغو فدخل عليه أبو مسعود الأنساري وصوغلي فقال وحوري ما هذا كان ومحيا مغيرة مغيرو أليس قد علمت مياذا أغيب أن جبريل جبريل نزل إنو سودغي فصلى وتكذي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكدما تكذي ثم صلى وتكذي فصلى رسول الله وكدما تكذي صلى الله عليه وسلم ثم صلى وتكذي فصلى رسول الله وتكذي صلى الله عليه وسلم ثم صلى وتكذي جبريل فصلى رسول الله وكدما تكذي صلى الله عليه وسلم ثم صلى وتكذي وحويان اللهم استعان لو يقع جبريل عليه السلام فصلى رسول الله وكدما تكذي صلى الله عليه وسلم ثم قال وحيري بهذا سلاسة أمرت الله faqaala cumar bn cabdilcasiis wuxuu yidhi iclam waxaad ogaataa maa tuxadisu waxaad ka sheekaynayso bihi shaygaas yaa curwata curwow ow ina dibliila dibliil huwa isagu alladii kii weeyaan aqaama lirasuulilahi sala allahu alay wasalam u oogay waqta salaati salaada waqtigeeda qaala curwatu wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa bashiir binu abi mascuud al ansaari ninka loo yaqaano yuxadisu kii ka sheekeeya can abiihi aabihi ها حديثك مركب وحكاها ليا حديثك قيرا بخاري وقصوا صار في كتاب مواقيت الصلاة مسلم يسون في كتاب المساجد ومواضيع الصلاة وقصوا صاري باب اوقات الصلوات الخمسة حديث كاسو تلباب يا ترمذي غيرك أضوء يسو صاري xadiidku wuxuu ah markaa maalinkii hore salaadaha hadda waa shantii salaadood buu tukiyey laba waqti buuna tukiyey maalinkii hore wuxuu tukiyey awalka salaada maalinkii dambana aakhirka salaada markaasaa wuxuu ku yidhi waqtu maa bayna salaatika amsi wa salaatika alyawma waqtigu wuxuu u dhexeeyaa salaadaadii shalay iyo salaadaada maanta inta udhaxaysa weeyaan oo shalay awalkii baa tukatay maantana aakhirkii baa tukatay weeyaan saas weeyaan marka halkan waa sidee ma khilaafaa ku jiro oo labadan nimo iskhilaafsayi maya cumar ibn cabdilcasiis wuxuu haystaa aakhiru salaam uu haystaa curwana wuxuu haystaa awalu salaam uu haystaa labadooda marka weli maxayna iskugu iman alwaqtu maa bayna haadayni labadan u dhexeeya waana iskugu iman markaa intaan baa udhexaysa mooyaane midkoodna ma khaldana markaa waayahay allahuma salaam caleyhi tukla awqaata salaadana de iyadana dee kutubta fiqihiga ah baad iyadana ugu tegi insha allah qaala curwatu wuxuu uri waa curwiye haddaynu soo marnay sanadkana mutasil weeyaan waayo waa xadiidkii horen hadda soo marnay ayuu ayuu ku itisaalinayaa mucallaq maaha xadiidkii hadda aan soo marnay kan hore baa ayuu raacsan yahay bihada sanad alawal weeyaan sanadka hore ku itisaalay ولقد حدثتني وحبي شاكيسي عائشة زوج النبي النبي زوج النبي النبي حاسكيسي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر وكان عصر قكيت كذا washamsu cadeeduna fii xujratiha qolkeeda ay ku sugan tahay qabla an tadhara intaynan soo muuqan ka hor marka fii xujratihaa ay fii beytiha xajliga marka waxaa laga wadaa intayna weli soo bixin bimacnaa intayna weli soo dheeraanin muxuu ka wadaa cadeedii oo weli xaggaa aan u foorosanin oon xaggaa u dheeraanin ay ka dhacaysay buu casarka nabigu tukanayay sala allahu alay wasalam marka wuxuu ka dhigan tahay awal buu tukanayay horay ha sida riwaayaadka kale ayay tilmaami doonaan waxadathanii waxaa ii sheekeeyey yaxya wa aya ninka waxadathanii odhanaya cubaydullah بن يحيى ها اساس فيه عن مالك بو كورمي عن زيد بن اسلم زيد بن اسلم العدوي عمر وخطاب حريي وفقيه وثقه وعالم طبقه دحاتك تابعينته كم ديها طبقه اللي تابعين تو عليها طبقه الكبرى طبقه الوسطى طبقه الصغرى بكلي طيب زيد من الأصل واحد يكون دريا ايدنا فإذا كلو مساله حايده بسايك مقلي كتاب اسمقلي كتو وقبا اسغا قبا هندس عمر على عطاء بن يسار يسونه وحويا وعطاء بن يسار آه، الهلالي weeyaa almadani oo maynuuna xoreysaa la yidhaahaa cataa binu yasaarkaas aan ka socono waa taabici taabici ka waramay markaada تابعي تابعي كلهم تابعي زيد بن أسلم يعطاه واي رجاشة ما ما اللي كده يا رجاشة والله بهاي مر والله قالوا أنه قالوا رجال رجل بايب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا حويدي عن وقت صلاة الصبح صلاة الصبح وقتها قال وحوري فسكت عنه رسول الله وكان صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد بري مركي هيد صلى الصبح صبحي بتكلي حتى إذا كان من الغد بري مركي هيد بوصل الصبح صبحي تكلي حين طلع الفجر صبحي مرخو صاو دشي فجر فجر صادقي مرخو سيداو دشي ثم صلى الصبح صبحي وحو تكي من الغد بري بعد ان اصفر مرخو عدادي اك ثم قال وحوري اين السائل او كي ويدين عن وقت صلاه صلاه وقتها قال وحوري ها وائكا انا انيغو ذا واكن يا رسول الله رسولك الله يسوي ما يسيت عرفنيه هاوائكا وهو تنبيه بالإله أنا أنيقا ذا واكا يا رسول الله رسولك إلهي فقال وحويري ما بين هذين لمن انت ودحيس وقت ما ودحيه ها oo shalay awalkan xiina طلع الفجر waa waqti fadiilihi waqti fadiilo weeyaan dayib maantana muxuu markaas waxa weeyaan tukaday waxa weeyaan allahuma mustacaan idaa asfara soo maaha waktigaasna waa waqtu jawaaz waqtu ikhtiyaar waqtu ljawaaz weeyaan maxaa u dhexeeya waqtu likhtiyaar waqtu lfadiila waa awalka xiina dalaca alfajru وقت اختيارنا وقت الجوازنا ومركو عضاضو حنفيده ومساله اي قبان ان مرخص حويه aad u cadaada fadli baa qabaan ee walkii lagu tukado وقت مرخا اختيار muxuu noqonayaa labada waqti inta u dhaxaysa jawaaska iyo fadiilada waqti afraad baa marka jira waa waqti loo yaqaan waqti daruura loo yaqaan waa marka caadadu soo dhowda afarta waqti baa saas wax leedahay bala fahmi bala ka socono وحدثني يحيى باي ورحمي يحيى بن يحيى الليثي السم السمودي الاندلسي عن مالك بن كور عن يحيى بن سعيد ها يحيى بن سعيد الانصاري ويا يحيى بن سعيد الانصاري كسر علي يحيى بن سعيد بن قيس الأنسار أبي سعيد بن قيس المدني مدينة قاضي waaba saxaabi yidhaahimba yaxya ibnu saciid baywaqiys qayskaas waaba saxaabi yidhaha gabigiisba bal hadday iskaga soco sheekhow axmed xambal wuxuu yihi waa naase wuxuu dhintay boqol iyo afar iyo afartankii can camrata buu ka warray bint cabdiraxmaan waa tan gabadh ilaahay taqaanana camro bint cabdiraxmaan binu saciid binu zuraarata alansaariyati almadaniya baa ka soco nin la yidhaha ama soo kuma inaad kutubta awirijaal oo toban wiil dhalay hooyadii weeyaan islaantani camro bintu cabdiraxmaanta ay daba socona waaye hooyadii bay ahayd maalintaana ku darsaada wuxuu yidhi can caishata zawji nabi nabiga xaaskiisa sala allahu alay wasalam qaal waxay tidhi in xaala in kaana rasul sal waa in mukhafafa min athaqiila inuu xaal yeeshaan iyo kaana rasulah wuxuu sal slam la yusalli subxa subaxa kii tukada fayansarifu nnisaau dumarkaa ka bixi salaada mutalaficaatun iyagoo ku duuduuban بمروضهن قؤيا شوذي حجاب كوغي ما يعرفن لما أقرين وإذا عامك محايا بخاري المسلم ما يعرفهن أحد من الغرس بحي لكن ما يعرف نوع رواه المعطوب لما أقرين من الغرس بلودكت هذا كان محاكا وقت أول كده تقريس الله حين ضل عالفة الدولة حديث بخاري المسلم ليس وصاري اللهم استعاموا عليه التقلام وحدثني وحدثني وإي ورحمي يحيى عن مالك بن إيقا ورحمي وعبيد الله لفتيسونه wuu ii warramay yaxya yuuna iga waran can maali meesha inuu yaxya ku jiro waxaad ku yaxya ma dhigayso ma laakiin inuu ku jiro maxaad ku garanaysaa can can baa meesha ku jirta cantana maxaa loo yaqaanaa mujaawis waa gudbin wax la kala gudbisanayo can maali buu ka waran can zayd bnu aslam waan soo sheegnay isagana zayd bnu aslam inuu taabici dhexdhexaadaya can cabaa bin yasaar can busri bin saciid ninkan nagu cusub busri binu saciid kan isagana waxaa la ogaa busri binu saciid almadani waa xaafid isaguna waa taabiciinta kamida boqol sano jiro inteena gaari buu dhintay alacraj acrajkana isagana waxaa la yidhahaa cabdiraxmaan bin hurmuz baa loo yaqaanaa kulluhum dhammaantood halkaasi yar cafan xmaa halday can cadaa bin yasaar wa can busri binu saciid وعن الأعرج صدح راس بايسكو بيطلب القامرقة وزيد من أصلا بايشيخ إياك ورمي صدح ذو كلهم صدح راسي با عطائيه بصل إيه أعرج يحدثون وحي كشاكين يعني ودلت كشاكين يعني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يلي من ذلك رقعة قفك حل رقعة صوها ليلة من الصبح الصبح قبل أن تضلع الشمس على يد انتين الصبح كور فقال ذلك الصبح صبح وصوها ليلة ووقت الضروة ومن ذلك رقعة قف هل رقعة كسولي من عصر عصرك قبل أن تغرب الشمس عاد انتين ادعين فقد أدرك العصر عصرك بصولي البخاري مسلم يسوع صارين إيه؟ حديثا وحدثني وحي ورهمي يحيى بن عبيد الله بن ورنيه عن مالك بن إيغا ورهمي عن نافع مولى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بحريي أن عمر وخطاب وما نافع أبو عبد الله المدني بلينا masabkiisa waa la isku hayaaba khilaaf ibn xajar casqaali fi tahdiib wuxuu yidhi ninkaa isaga waxaa weeye anu wax nasaba u garamaayo uu diidayba bal ka socaan cumar bn khadaab laakiin nasab iyo sharaf waxa ugu filan waa caalimkii waxa weeyaan imaamu maaligiya soo saaray xageed male aan ka soconno sharaftu su'aalkaaba kuma jirto anna cumar bin khadaab waa amiir mu'miniin al-qurashi al-adawi sani khulafa'i rashidin wa ahad ad-dayi'i al-mustafa ahad al-ashr al-mushirin bil janna wuxuu islaamay sanadii shanaad ee hijriga sanadii lixaad culimada barkood ba yiri eh, afwan sanadii shanaad nabinimada ama sanadii shanaad sanadii lixaad nabinimada hijriga kaso walaal maamay halma hadalka kuma jiro kabana hadhoolay soo ee laqabkiisana faaruq baa la yidhaha iskaga kataba uu qoray cumar alkhadaab ilaa cummaalihi shaqaalayaashiisii in hamma haddii uu idin murugo geliyo amrikum amarkiina cindii agtayda asalaatu salaadii baa ah faman xafidaha qofka xifdiya waxaafada calayha halkaa ina ahama sooma ina ahama amrikum sooma saasaan rabaa ina ahama amrikum amarkiina waxaa ugu muhiimsan cindii anigatayda sidaan qabaa salaatu salaada weeyaan faman xafidaa qofka xifdiya salaada waxaafada calayha waqtigeedana u ilaaliya xafida diinow diintiisi u ilaaliye waman dayacaha qofka dayaca fa huwa limaa siwaaha wixii ka soo hara aadiyacu waxa weeye uu ka dayicitaan badan yahayo ee qofka salaada ilaali waaya inuu sunayaal iyo cibaadaad kale u kicin u marin waajib qofka ilaali waaya وانا كو الى قران كنت المامي فخلف من بعدهم خلف من باع الصلاه الى كنت الله سبحانه وتعالى ويان ثم كتب وقري ان صلى الظهر والظهر كذا ام تاسوا مفصله ان صلى الظهر ظهر كذا اذا كان الفي في مركو يحي صدر شتين وانت اه حق السلسله وايه wuxuu yidhi ansallu eh, duhra duhurka tukada idaa kaana alfayu halku markuu yahay jiraacan hal dhudhun ilaa an yakuuna ilaa uu ahaanayo dillu axadikum mid ninkeeda ka mid a ah harhkiisu milahu isagoo kale xaaji waxaa weeyaan hal markuu harku dhinaca u baxo hal hal dhudhun xilligaas tukada waa waqtilawalkiibuu ka wadaa waxaa weeyaan eh, ilaa uu marka harku duurku xillimu joogaa ilaa intuu markaas waxa weeyaan harku shaygu harkiisa ka leekaanayo oo waa sidii saas aad u istaagi harkii markuu saabu baxo halkaa taagantaa saad u xariiqaysaa halkaa uu harku joogan waad xariiqaysaa intaas iyo adigii waxa weeyaan isla ekaanaya markaa ama wixii baa isla ekaanaya masalan waxay idhaaheen waxa weeye xadiidka masaa'iga oo sunankiisa oo kale waxaa ku sugan inuu markaas waxa weeyaan nabi xadiiska abdullah mas'ud inuu tukan jiray eh, duurka nabi sallallahu markii waxa weeyaan eh, duurka markii la joogo markaas waxa weeyaan xagaaga inuu markaas waxa weeyaan saddex saddex markaas waxa weeyaan eh, gomadood gomadana inta lagu taagan yahay ila Soomaa bal saddex taagan ka soo qaadno ilaa markaas waxa weeyaan shan shan gomadood jiyaalkana lix shan gomadood ilaa lix ama toddoba laakiin gomada la sheegaya waati tii qofku asalba qof bini aadamku wuxuu ka koobay yahay todoba todoba gomadood weeyaan gomadu waa intaas ku taagan cagtaada taaki u marqa taaki waxay badan noqonaysaa oo intaas waxa weeye sideed taaka ka oo badno bini aadamku soo dhayahay laakiin gomada waayo waa nin walba isagoo gomadiisa weeyaan iyo taakadiisa isagoo baa isagu is xisaabin aduu taada ku dhaqmaayo anatayda ku dhaqmaayo waxa weeyaan nin walba isagoo is xadiidkan marka maxaa ka cad harka waxa weeyaan waa waqtul aakhir buu ka hadlayaa لأن ماذا إمام النساء وحكسه صار السننك باب آخر وقت الظهر شاسوية بلطان يسكسوا والعصر عصر كانت كذا والشمس والحالة الشمس عاد مرتفعة غير رئيسه ودعتها كان يكون وين بيضاء ويعدها نقية صافي أيتها qadra ma yasiiru aakibu qadra ma shay qadarkii yasiiru aakibu ninka soconaya gaadiidka fuushan uu soconayo farus khayri laba arifoof aw thalathatan saddex arifoof ariga markii la foofiyo halka ugu dheeree la gaarsiin loo foofiyo ee jigjiga ari hadii laga foofiyo meesha ugu dheerta buurta kaarma dhaw ka soo noqon waa inuu qofku gaaray laa dhagax faraskiisa markuu diiday ama dameerkiisa waa inuu la dhagax la gaaro eega laakiin gaari baa la haysaa waxa weeyaan waa wax ka bogtay بلغ سعون قدر ما يسير راكبه فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس عادة ينعكر أو المغرب أما المغرب والمغرب المغرب كانت تكاد إذا غربت الشمس هذا وقت وقت الماء وقت وقت الفضيلي وأول كيوب إذا غربت الشمس عاد مرخد عظم والعشاء عشاهنا إذا غاب الشفق cawaweertu waa guduudka maqribka saaran waxa way cirka cawaweertaas weeyaan ilaa thuluth al-layl wuxuu ilaa habeenka saddex meelood oo laba meelood hal meel markay tagto waa tobanka fiidnimo waana madhabka shaaficiyada waa kuwa qaba tobanka fiidnimo xilligaas ugu fadli badan laakiin hadda xilligaa la gaartay dilayna laba cali isku maayaan de soo mas'alada marka sii soco waxaan halkaas ee culimada qaybo kamida ah waxay qabaan waktiga cishuhu wuxuu ku dhammaadaa bay yidhaaheen waxaa weeyaan halkaas muxuu allah mustacaan habeenka lix markii laba loo qeybiyo lix sac markay tagaan barhkood basaa qaba laakiin waxay culimadu badiyiin jumhuurtu ilaa fajriga ilaa subaxa u joogaa leanna labada saa wax saacad uma dhexeeyo وقت الصلاة waqtu salaa dakhala waqtu laakhira salaad hadduu waqtigeedii baxo tii kale waqtigeeda gelayo dabanaas اللهم إلا صلاة بركض مويانا سيدا مثلا صبح أيه ظهر مويانا تعالى صلاة كلا ودحيه سيدا ضحادي كواس فمن نام قفك سيحذى فلا نامت عينه إشيس مرقاس حويا ينا سيحن منك عشايا كهر انتو يتوين يل سيحنيا إشيس ينا سيحن فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه ينا سيحن والنهي عنه بركض وحيداهين saas ilaahay barkoon waxay waa habaaro ilaahay ina kiishiisu dib <laughs> waa saaxto weeyaa oo ku aliyo adkay asal waa karaahiyo sida culimada agtooda qabaan qabla cishaa in la seexdo maama badan waxa ay yiraahdeen waa fadli badan tahay in la seexdo <laughs> waxba ka jiraan ee eh, بعضهم waxay yiraahdeen way banaantay khaasatan fi ramadan bi yiraahdeen isku soo duudu waxba seexan balka socda wasubxa subaxana tuko والنجوم والحال النجوم حدقوه بادية أي موغضان حديه ولي أن تعضنين وقارقود أي سين موغضان تكو مشتبكة حدقاء اسكوة الأحجرام مشتبكة أي معنى إش أي موغضان ولا إلهها أي موغضان وسيما في الغريب الحديث كليه بمعنى أي موغضان وإياه وحكرا لإلهها سيدة الصحبة أه أي اسكوة أحضر صلاة وحدثني وحي ورهمي يحيى عن مالك بويق ورهمي عن عمه أذيرك أبي سهيل أبي سهيل ماذا عيسى نافع بالإله عن وحوي عن أبيه أبيه بكورهمي أبيه نوح الإله ومالك بن أبي عامر الأسبحي التيمي المدني بل كسعاد عن أبيه أن عمر الخطاب يا كتبوا قري إلى أبي موسى الأشعري وقري an salli duhra duhurka tuko idaa zaaqat ishamsu cadeedu markay waxaa weyaan dhacdo afan idaa zaaqat ishamsu cadeedu markay iilato dheh walcasr casrkana walshamsu cadeedu baydaa ay muuqato ay caddahay naqiyatu ay saafi tahay qabla an yadkhulahaa safratu duurduur intuuna gelin وأول مغرب المغرب كنتكو إذا غربت الشمس عاد مرخي دعوه وأخر العشاء عشاء كان ديب لك ما لم تنم انت هذا صحيحا كور وصلي الصبح صباحا نتكو والنجوم حديقوه بادية أي مغضان مشتبكة يسكن حجران واقرأ او معناه وحو كوضا حديقيه waqra akhri fiihaa subaxan salaada subax ku akhri bisuurateen laba suuradood dawiilatayn oo dhaadheer oo min almufasali subaca khamiisyada subaca khamiisyada waxaa loo yaqaanaa suuratu qaaf ka soo bilow ilaa markaas waxaa weeye birbinaas marka waxay leeyihiin diwaal almufasal awsaad almufasal iyo qisaar almufasal waxay dhahaan diwaal almufasal waa qaaf ka soo bilow ilaa wasamaa idaata lburuujsa laga soo gaadho intaa inta udhaxayso laba suuradood kamida ku akhri awsaad mufasal waa laga bilaabo samay daat alburuuj ilaa laga gaaro markaas waxaa weeye suuratu e, lam yakun ladiina kafaruu qisaalu mufasal lam yakun ka bilow ilaa durbinas saas weeyaan sadarteed baa maqribka waxaa sunnaa in qisaalu mufasal lagu akriyo awsaad mufasal lagu akriyo cishaagana awsaad mufasal lagu akriyo subaxana in lagu akriyo diwaal mufasal sidaas weeyaan sida Axmed Shaakir uu ku sheegay xaashiyada sunanka Tirmidhi oo saaray waaye كان هدر وحدثني مالك باي وحدثني مالك باي ورمي عن هشام بن عروة كور عن أبيه أبيه عروها بن زبيد وياني أن عروة خطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري وقري صحابيس أن صلي العصر عصر قد توكي دتك وتكو والشمس عادنا بيضاء أي موقع نقي أي عضها نقية أي صافتها قدر ما يسير غاكبه inta uu u socdo markaas waxa weeyaan ka fuushanay qadarkii talaata faraasiga saddex alifoof wa an salli al-isha isha gala tuko ma baynaka wa bayna thuluth al-layl habeenka saddex meelood oo hal meel intay tagaysa inta u dhaxaysa ana ka bilow xilligu waqtigiisu galo ilaa tobanka fiidnimo meel aad ka gaadhayso fain in akharta haddaad dib dhigto ilaa shadri al-layl fa in akharta haddaad dib dhigto fa ilaa shadri al-layl habeen kale barkii gaarsii halkaas waxa uu dilay shadee fuqaa ina marqaad la dhaafin karin waayo halkaas ku xadidinayo cunug qadaaf walaa takum yal gaafilina kuwa halmaansanna ha kamid noqonin kolaba maanta halkaas inuu joogi wabillahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi